إحن إربيالك أسخنوا على الفرد قفك دوشي ساهانا والمجتمع بالشبه كركيد أهانا والأمة أمد الدشيد أهانا بأسرها طمانت إلهي وإله سبحانه وتعالى آيات كاس وحوكو ريبي كالتاقى وحو لعدي إربيالك حن أو كدلنا إرب حمداس أو كدعيدا قف والبقوني أهان إلا مسلمكم مركو ضعيف قف والبدل بقوري سوقو قلال mar haddii adiga ummaddii diinteeda haysatay dacfi ku dhaco shaksi walba dulligu gaar u taabaan marka fardi walba aa dulligaas iyo dhibkaasu gaar ugu dhaca si kast haddana bulsho ahaanna waa ku wada dhaca iyo ummad ahaan waa ku wada dhaca dulligaas waa midka maanta qof kasta oo muslim ah meeshuu joogu ku dullaysan yahy oo dhibaatada iyo dandaradu ku haysataa oo uusan awood ku lahayn laakiin haddii muslimiintu awood leeyihiin oo inta ilaah addeecaan ilaahay ku xidmaan ilaahay awooddu waa siinaahe qof walbaaba meeshiisuu ku yahay casiis ah, meeshiisu casiis ku noqona sharafig qof kastoo muslima cawaaqibtaas unqun oo calalfardi qofka korkiisa ahaatay waalmujtamaci bulshada korkeeda ahaatay waal ummati ummada korkeeda ahaatay biaslihaa dhammaanteed وأما دلالة سنة سنة تسديده على هذا الأصل أصل كان يتصيده أصل كان العظيم وين كبرا أصل كان وين وأصل كلمات كتابك أصل كان سؤها إلى واجب في المسلمين إلى مد أهادان اسجعلادان اسكو حرنادان حق اسكو قعنسيان أين حرام تهي إلى كرتغان ويتفرقان oy tacadudaan oy axsaab iska soo horjeedda noqdaan oo ay isnabcaadaan inay xaaraan tahay asalkaas sunnada nabigu tusidda ay tusaydo wa amaa dalaalatu sunnati sunnada tusiddeeda calaa haada al asli asalkan ay tusaydo asalkan alcadiimi weynanka badan faqad qaala rasuululahi rasuulka alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam المسلم قفك مسلمك أخو المسلم قفك كلام مسلمك وولالكيس قفك مسلمك قفك كلام مسلمك وولالكيس لا فيرين ما مدق يموقع محديه من مدويه لا فيرين ما لا فيرين ما ينصب يا قبيل يو يهي يو أردشي waxay tahay muslim baa hadduu yahay waa walaalka walaal hadduu yahayna xuquuqdii walaalu kugu leeyi oo jacaylka aheed u gargaaridda aheed gacan qabashada aheed wanaagga inaad ku taageerto aheed sharta inaad ka cididoo ka gacan qabato aheed xaqii walaalu kugu leeyay haddaad walaala noqoteen almuslimu qofka muslimkaa akhulmuslimi qofka kaloo muslimkaa waa walaalkiis laa yadlimuhu ma dulmiyo mar hadduu walaalkiis yahay walaal walaal ma dulmiyo naftiisa maalkiisa sharaftiisa midna kuma xadgudbo ee waa ilaaliyaa waa waardiyeeyaa walaa yakduluhu mana hoojiyo hadduu walaalkiis yahay ma hoojiyo khudlaanka waxay tahay tarku nusratihi adoo awooda inaad u gargaarto inaad gargaarkiisa ka tagtaa leeda khudlaan garabkiisa kama baxoo ma hoojiyo khudlaanku macnihiisu wuxuu yahay tarku nusra adoo dhibaatadaas haysata uga gargaari kara inaad gargaarkiisa iska daydaa laydhaha khudlaan taas marka ma suurtaabo mar haddaad muslimiin tihiin oo walaala aad tihiin wax qof muslima dhibaato ku ah adoo awooda inaad ka rafcidood ka difaacdo waa inaadan ka tegin baad ka tagto sifadii muslimnimadaad meel uga dhacda sifadii muslimnimaduu keenayday macnihii islaamnimadu keenayday macnihii ayaad meel uga dhacda qayb kamid mid ahaad ka tagta macnihii islaamnimadu keenayday qayb kamid mid aha kaa maqan ood ka tagtay markaas walaa yakduluhu ma hoojiyo oo garabkiisa kama baxo oo nusradiisa kama tago kana tago walaa yaxqiruhu mana liido maadaama ay walaala yihiin walaalkiis ma liido qof muslimu qof muslima oo kale ma liido qabiil kuma liido waxaweye midab kuma liido dhaqaalayare kuma liido ma liido qof muslim qof muslimo walaalkiisa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam attaqwa alla kacabsiga haahunaa halkaanu ahaada attaqwaa alla kacabsigu haahunaa halkaanu ahaada wa yushiiru nebigu wuxuu ishaaraa ilaa sadri laabtiisa xadafkiisii laabtiisa isagoo ishaara uu nabigu wuxuu laha alla kacabsigu waa halkan alla kacabsiga halkan wey markuu qalbigu alla ka baqo markaasay xibnuhu alla hoggaansamaan qalbiga markay alla kacabsigu uu galo oo alla ka baqido ay gasho aakhidnuhu ilaahay u hogaansamaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam bixasbi mri'in qofka waxaa ugu filan mina shari balaayo an yaxqira inuu liido akhaahu walaalkiis almuslima oo muslim ah qofka hadduusan dembi kale iyo wax kale samayn qof walaalkiisa hadduu liido intaasa balaayo ugu filan macnaha dembi uu cadaab ku galo waa sameeyey wey Ah, shar kale uma babaahnaba waa ka dhergay sharba hadduusan wax kaloo xumaana samayn laakiin qof muslim ah oo walaalkiisu liida qabiilu ku liida midabu ku liidaa dhaqaalayarahayduu ku liida si unbu u liida intaasaa balaayo iyo shar ugu filan shar kale uma baahna hadduu intaa sameeyey shar cadaab uu ku geli karo waa sameeyey waa sameeyey bixasbi mri'in qof waxaa ugu filan mina shari balaayo an yaxqira inuu liido akhaahu walaalkiis almuslima oo muslim ah kullu muslimin qof kasta oo muslim ah calalmuslimi qofka muslimkaa xaraamun xaaraamu ka yihi daad muslim tahay muslimiintu waa kaa xaaraan xaa loola jeedaa waa kaa xaaraan damuhu nabigaa fasiray sala allah alay slm damuhu dhiiggiisaa kaa xaaraan waa inaadan dhiiggooda daadin oo muslimiinta aadan jirin haddaad muslim tahay wa cirduhu nasabkooda iyo sharaftooda kaa xaaraan cirdiga waxa weeyaan maqaamu lmadxi wadami waa qofka meesha cayda ama ammaanta uga dhacdaa laydhahdaa ah. waa makaanu lmadxi wadami marka waa inaadan caayinoodan wax ka sheegin haddaad muslim tahay oo muslimiintu kaa badbaadaan oo carabkaaga ay ka badbaadaan cirduu sharaftiisaa kaa xaaraan ah maalu maalkiisaa kaa xaaraan hadaad muslim tahay muslimiinta maalkoodu waa kaa xaaraan waa inaadan dhicin waa inaadan xadin waa inaadan khiyaanin xadiiska imaam muslima saxiixiisa ku wariyay min xadiid abi hurayra wa fii riwaayatin waxaa ku sugan laa taxaasaduu haysxasdinina xasadka waxaa la yidhahdaa qof muslim ah oo walaalkaa ah nimco u haysto inaad jeclaato inay ka wareegto qof muslim oo walaalkaa nimco haysta inaad jeclaato inay ka wareegto saasaa ladha xaasinimo waana xaaraan qadcana ma banaana laa taxaasaduu hays isxasdinina nimco ilaahay walaalkaa siiyey caafimaaduu siiyey ilaahay weyna wuxuu siiyey caqli ilaahay cilmiyuu siiyey ilaahay xooluu siiyey ilaahay caruuruu siiyey waxbaad ku aragta ilaahay siiyey markaasaad waxaad jeclaysata inay ka wareegto xaasinimo nuucaasaa la yidhahdaa waa xaaraan ma banaana walaa tabaaqaduu ha isku caroonina oo macnaheedu waxay tahay asbaabta keenayda inaad isku carootaan mar horeba ka fogaado hadday caradii timaadana carada amarkeeda ha qaadanina oo ha fulinina waxa caradu inan amraydo ha fulinina way dhici karta cara inay timaado laakiin maxaa la rabaa waa laba shay marka koobaad asbaabta keeni karta in la ysku caroodo ka fogaada hadday dhacdo caradii timaadna caradu waxbay ku amre xumaanay ku amri ha fulinina carada amarkeeda walaa tabaaqaduu ha isku caroonina walaa tajasasuu ha isjaajuusinina tajasuska waxaa la yidhaahdaa ceebaha qofka in la raadraadiyo ceeb ceebaad raadine waxaad rabtaa inaad ku jareexaydo ku fadeexaydo naasix ma tihin marka qof naasixa oo daacada ma tihin marka ha isjaajuusinina oo qofka muslimkaa qof muslima walaalkiisa yuu jaasuusin yuusan ceebtiisa raadin yuusan dabagelin ha ka walaa tajasasuu ha isjaajuusinina walaa taxasasuu ha isbaarbaarinina walaa tanaajashuu ha isfallisinina fallisaada beenbeenta cadaawey keene fallisaadu ceebta ay leedahay waxay tahay cadaawey dhaline waxaa la yidhahdaa najshiga waa qof wax fallisa waxna aan gadayn qof muslimahoo wax gadanah badeeco gadana ah, uu imaana marka badeecadii qiimuu gaadin qofkii muslimka ahaa midkaan intee yimaado uu leeyahay anaa ah, intaas ku rababa kumana uu rabo ah, mana uu ku rabo kanuu ku fogaynaa qodaxda soo ma jeedin waa duun iyo gadar asagu badeecadii inuu gato ma rabo mar haddaadan adu inaad gadata rabin kuma banaan inaad wax ku darta ah, kan wax ku darayaa ujeedooyin kala duwanu leeya mar waxaa dhici karta midka badeecada anugu u danayna uu isleey badeecadu xoogaha u gado waa duun haduu kale exe muslimiinta wax kala gadaa mar waxaa dhici karta shaxaaddoon weyn wuxuu rabaa ta hoogaa qiimaha la kordhiyo hadhow inuu ku laabtuu shaxaado oo u tuugo mar waxa weeye midkan badeecada qaadayu dhiba oo rabaa inuu xoogaa culaysku ku fogaado midday rabtaba ahaatay waa wada xaaraan mar haddaadan badeecada adigu gadanayn qiima ha ku daray ha ku darin ha isfallisinine cadaaway keenin cadaawana lama raba muslimiinta dhexdooda in la dhibo wakuunuu ahaada cibaadallah yaa cibaadallah addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala ahaada addoommada ilaahayow walaala ahaada oo sida walaalihii u wada dhaqma dad isjecel isku naxariista daacad isku ah qayrka isku gacan siiya sharta iska celiya ahaada oo isku nasteexeeya wakuunuu ahaada cibaadallah yaa cibaadallah addoommadii ilaahayow ikhwaanan walaala ahaada wa fii riwaayatin waxaa ku sugan laa taqaadacuu ha isgoynina walaa tadaabaruu ha isku daba jeedinina in qofka qofka kala gooyo salaamta ka goosto markuu jeedo uu dariiqan la dhigo si aysan iskaga hor imaan wejiga la kaa dadbo war ha ka shaqaynina nabi maxamed saasuu leeyahy sala allahu calayh war saas ha yeelinina salaamta ha kala goosannina wejiga ha kala dadbinina dad walaala ah oo isku farxa oo bashaashad isku qaabila noqda nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam walaa tabaaqaduu ha isku caroonina walaa taxaasaduu ha isxasdinina wa kuunuu ahaada cibaadallaah yaa cibaadallaah addoommadii ilaahay ow ikhwaanan walaala ahaada wa yaquulu nabigu wuxuu leeyahay calayhi asalaatu wasalaam almu'minu qofka muuminkaa lilmu'mini kan kaloo muuminkaa xaala u u sugnaaday kal bunyaani dhismu la midya qofka muuminkaa qofka kaba muuminkaa dhismahan oo kale u yahy dhismahan qayb waa dhagax qayb waa dhoobo qayb waa shamiinto qayb waa biyo keligiis mid istaagi karaa ma jiro shamiinta shamiintay aheyd buday aheyd daqiiqay aheyd haddaan biyo lagu darin la istaagi karto ma adkaa karto haa dhulkay ku kala daadeen waa dhagax la shiiday saasay u kala daadeen dhulka ah, shamiintada ugu adag ma istaagi karto dhagaxa laba dhagax hadaa ola siisaan hal dhagax keligiis ma taagnaana meeshu oolla soo ma jeedo biyo ma istaagaan laakiin markii laysku daray ayay derbigaas xooga badanee taagan noqdeen sidaas darteeda mu'miniinta nuucaasoo kalea laga rabaa waa inay dad isku xidhan oo isku tiirsan oo midba midka kale taageenayo tiirinayo oo caqliga iskugu naseexayna oo xoolaha isku taageera oo cilmiga iskugu taageera oo talada iskugu taageera oo saas iskugu tiirsan oo quwale waa inay noqdaan muminiintii saasaa ah ilaahi amra nabi maxamed sidaasu amraa sala allahu calayh wasalam almuminu muuminka muuminka dhabtaa laga hadla sheegata laga hadli maa almuminu qofka muuminkaa lilmumini muuminka kale caal u sugnaaday kal bunyaani dhismahoo kale weey yashuddu xaal u adkaynaa bacduu dhismaha gabalkiis bacdan gabalka kale ismu waa is adkeeya muttafaqun calayhina wey xadiidku wa qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam liabi ayuub abi ayuub wuxuu ku yidhi radia allaahu canhu alaa adulluka miyaanan ku tusayn calaa tijaaratin ganacsi ganacsi marku tusiyaa shay laga ganacsado oo faa'iido weyn looga dhufana marku tusaa macnaha waa cibaado weyn oo ajar weyn laga hela Ah, waa cibaado weyn oo ajar weyn laga helaya loola jeeda ganacsigan ee maahan dirham iyo waxa weya doolar laga hadlimi alaa adulluka miyaanan ku tusayn calaa tijaaratin ganacsi qaala abu ayuub wuxuu yidhi balaa inaadan itusin iska baddaa rasuulka ilaahayow ah, inaadan itusin warkeeddaa yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow ee itus qaala nabigu wuxuu yidhi tascaa waxaad u sacyinoo ka shaqaynee fil islaaxi hagaajinta baynannaasi dadka dhexdooda la hagaajiyo taas ka shaqe ajar ma rabtaa dadka in la heshiisiiyo ka shaqe dadka mu'miniinta qulubtooda laysku soo dumo laysjeclaysiiyo taas ka shaqe taas ka shaqe taas aa waxaad u saciinoo ka shaqaynee fil islaaxi hagaajinta baynannaasi dadka dhexdooda la hagaajiyo idaa tafaasaduu markay isfasahaadiyaan marka qulubtoodu ay waxaway isnacdo oo ay kala tagaan oo ay kala fogaadaan waxaad ka shaqaydaa inaad isku soo jiido isjeclaysiido isku soo dunto sharta iyo shaydaanka ka faa'iidaysaa ka dhex saarto taas ka shaqe dadaad ajarab wa tuqaaribu waad isku dhowaynee baynahum mu'miniinta idaa tabaacaduu markay kala fogaadaan markay kala fogaadaan waad isku soo dhowayne dad ajarabta waad isku soo dhowayne xadiidkan bayhaaq ayaa wariyey shucarul iimaankuu ku wariyey haytamina wuxuu ku sheegay majmacu zawaa'id wa manbacu fawaa'idka wuxuuna yidhi bazaar aa wariyey waxaana ku sugan sanadkiisa cabdiraxmaan ibnu cabdillaahi alcumari wa huwa matruuk matruuk wey laakiin xadiid mid ku macnaa oo saxiixaa yaalla oo nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi sulxiga oo dadka mu'miniinta la heshiisiiyaa wuxuu ka ajar badan yahay salaada wuxuuna ka ajir badan yahay sadaqada wuxuuna ka ajir badan yahay soonka nabigaa yidhi sal allah alay wasalam ah, ilaahay weynaa ana yidhi khayr heshiisiintu waa khayr ah, marka xadiidkaas kaleeto ayaaba kan ka siiba weynba xagga xadiid ajar ah, sulxigu wuxuu ka ajar badan yahay salaada macnaha salaada sunnada wuxuu ka ajar badan yahay sadaqada oo sunnada wuxuu ka ajar badan yahay soonka ah. xaafid ibnu katiirna aayadda sharxeedu ku keenaya wa sulxu khayr aayaddaasuu ku keenaya marka sulxigu waa cibaado aad u weyn wuxuu yidhi shiiku wa fii muqaabalati amri nabiy nabiga amridiisa sala allahu calayh wasalama qaabilkeeda almu'miniina mu'miniinta u amray bitaxaabiga isjeclaadaan wata'aalufina isku dulmaan wa maxabati alkhayri khayr inay isla jeclaadaanoo qofko qofka kale khayr la jeclaado watacaawun inay isku gacan siiyaan cala albiri wanaagga samayntiisa wa taqwaa xumaanta iska ilaalinteeda inay isku gacan siiyaan wa tacaawun inay isku gacan siiyaan cala albiri wanaagga samayntiisa wa taqwaa xumaanta ka tegiddeeda wa ficli lasbaabi asbaabtii samaynteeda inay isku gacan siiyaan allatii asbaabta tuqawii xoojinayda daalika isjacaylka oo wa tunammiihi siyaadinayda fii muqaabalati daalika amarkaas qaabilkiisa naha nebiyu nabigu waa reebay sala allahu calayhi wasalam can kulli maa shay dhammaantiis yuujibu waajibinaya tafaruqa almuslimiina muslimiinta kala tegiddooda wa tabaacudahum muslimiinta kala fogaanshadooda wadaalika nahyiga iyo reebidduna liman shay dartiisu u sugnaaday fi tafaruqi kala tegidda ku sugan iyo walbaqdaa'i carada oo min almafaasidi mafaasid ah mafaasidaasu alcadiimati oo weyn nabiga sala allahu calayh wasalam markuu mu'miniinta amray inay isjeclaadaan inay qulubtooda isku dumaan in qofo qofka kale wanaagga la jeclaado qof walba qofka kale inuu ku gacan siiyo wanaagga samayntiisa iyo xumaanta ka tegiddeeda inay ka wada shaqeeyaan asbaabta keenayda jacaylkaas inuu xoogaabo oo siyaadinayda arrintaas waxaa ka soo horjeeda oo nabigu uu reebay wax kasta oo keenaya muslimiintu inay kala tagaan wax kasta oo keenaya muslimiintu inay kala fogaadaan sababta uu uga reebayaana waxay tahay kala tagga iyo nacaybka mafaasid waaweyn ayaa ku jirta mafaasid aad u waaweyn ayaa ku jirta wa fii muqaabalati amri nebiy nabiga sala allahu calayhi wasalam amridiisa ku-aadkeeda almu'miniina mu'miniinta uu amray bitaxaabi inay isjeclaadaan wata'aalufi inay isku dumaan oo qulubtooda isku soo dumaan wa maxabati alkhayri khayrka inay isla jeclaadaan oo qof walbaaba qofka kale khayrka la jeclaado oo walaalkaa markuu khayr helo aad ku faraxdo oo dhibaata markay soo gaarto aad ka naxdo wa tacaawunu iyo inay isku gacan siiyaan cala albiri wanaagga samayntiisa wanaag qof walaalkaa hayo markaad aragto intaad xooji karto gacan sii karto inaad ku gacan siido wa taqwaa xumaanta ka tegiddeeda inay isku gacan siiyaan wa ficli lasbaabi asbaabaha samayntooda inay isku gacan siiyaan allatii asbaabaha tuqawii xoojinayda daalika isjacaylka wa tunammiihi siyaadinayda jacaylka fii muqaabalati daalika amarkaas ku-aadkiisa iyo qaabilkiisa naha nebiyu nabigu wuu reebay sala allahu calayhi wasalama can kulli maa shay dhammaantiis yuujibu waajibinaa tafaruqa almuslimiina muslimiinta kala tegidooda wa tabaacudahum muslimiinta kala fogaanshadooda wadaalika nahyigaas iyo reebidaas nabiga limaa shay dartiis u sugnaaday fi tafaruqi kala tegidda ku sugan walbaqdaa'i nacaybka ku sugan oo min almafaasidi mafaasid ah mafaasidda alcadiimati ee weyn faatafaruqu kala tegiddu huwa kala tegiddu qurratu cayni shayaadiini iljinni walinsi insiga iyo jinniga shaydaanadooda ilqabowsigoodii weyn muslimiintu hadday kala tagaan ooy xisbiyaal kala noqdaan oo ay isnacaan oo salaamta kala goostaan oo qayrka isku gacan sii diidaan waxa weeyaan waxaa ku farxaya shayaadiinul insi wal jin shaydaannada jinka iyo shaydaannada insigaahoo gaalada farxaddoodii wey farxaddoodii wey maxaa yeele waxay og yihiin gaalada iyo shayaadiinta jinka muslimiintu mar hadday kala tageen dad kala tegay wanaag ma samayn karaan ma hirgeli karaan diin islaam wanaag kama shaqay karaan dad kala tegay cadows kama celi karaan dad kala tegay jiritaan male shayaadiinta marka waa farxadoodi waa ciiddoodii idan qofka ka shaqeeya in muslimiintu kala tagaan waa qof ka shaqeeyey in ibliis inuu farxad geliyo inuu ibliis farxad geliyo ilaahay in carageliyu ka shaqeeyo qofkaas inuu ibliis farxad geliyo cadowga muslimiintu guulaystaanuu ka shaqeeyo qofka kala taga muslimiinta ka shaqeeya fatafaruqu kala tagu huwa kala tagu quratu cayni shayaadiini ljinni waalinsi jinka iyo insiga shaydaanadooda shaydaanadaas ilqabowsigoodi wey ilqabowsigu waa farxad farxadoodii wey farxaddoodii wey maxaa yeelay lianna shayaadiina alinsi insiga shaydaanadoodoo gaaladaa ah waaljinni wa shayaadiina aljinni jinka shaydaanadooda laa yawadduuna ma jeclaa min ahli lislaami ahlulislaamka xaggooda kama jecla an yajtamicuu inay ku kulmaan calaa shayin hal shay ma jecla ummadda muslimiinta laba dowla inay tala wadaagta ma jecla laba qabiil inay tala wadaagta ma jecla laba masaajid inay tala wadaagta ma jecla waxay doonayaan inay konton iyo dhow dowla u kala jaraan sidaasay yeeleen konton iyo dhowrkaas dowlada mid walbaaba ayaga ay ku xirnaato laakiin laba muslimiinta ka mid ah aysan tala wadaagin sidaasay rabaan waxay doonayaan laba qabiil inaysan tala wadaagin oy jufa jufa u googoyen ah, oo xataa halka wadda ee waxawe dhowrka gobol ah ee ay meel u gooyeen xataa gobolkaas waa inaysan isku xirnaan waxay doonayaan jufa jufa inay u jarjaraan ah, maxay ta waxa soomaaliya ka socda jufa jufa in loo googoynayo soomaa hal gobolo yar wey oo muslimiintii ka sooma jeedin markaasay jufa jufa u jarjarayaan ah, oo doonayaan inay ka dhigaan toban gobol iyo toban tuulo oo mid walba qabiil ka taliyo oo telefoonka etoobiya loogu taliyo intaasay rabaan ah, amarka laga soo sii adisano oo la yidhahdo wartaaf yeela mana diidi kara maxaa waxay awood ku lahaayeen waa alla ku xirnaanta waana ka tageen waxay awoodda ku lahaayeen waa muslimiinta isku xidhan waana ka tageen sooma jeedin cadowga koobaabaa loo tusayaa qabiilka la dariska xadiidkana waxaa loo tusaya sababa madaxda jooga ah. markaasay idaacadaha iyo telefishinada kala qaybiyeen oo yidhahdeen wiilka addi sababa ku dhashay a ah iga sokayo wiilka magaalo hebla ku dhashay waa magaalo soomaaliya uga ah. oga heerkaasii gaarsiiye soo ma jeedi maxaa ku xigay waxaa ku xigay inuu kudbeeyey ra-isul wasaarihii etoobiya oo uu yidhi dhaqaalahan ciidanka ku bixi jirnay maanta kadib horumarinta dalkaan ku baxayna maxaa yeelay cadowgeeni waa dhammaaday khalaas awal dhaqaalaha etoobiya waxaa la degay ciidan diyaarin ciidankaas ayaa loo diyaariya soomaaliya bisaa loo diyaariya soo ma jeeda marka waa dhammaatay arrintaas waa dhammaatay welidaha sidaa darteeda toban iyo shan sano kadib etoobiya dalalka ugu dhaqaalaha badan ay noqon doontaa wey waa siduu isagu ku hadla soo ma jeeda ilaa wax alla waxaan dhaqaala ku bixin jirnay ciidan waa dhammaatay hadda kadib ciidan uma baahnin anagu ilaa cadowgeen waa jabay soo ma jeeda cadow toban tuuro oo tuulaba tuulaka u deergaro barmasuusan ayagaas ku jooga soma marka war dulligaas ilaahay ma amro ilaahay dulligaas ma amro nabi maxamed ma amrin sala allahu alay slam war shaydaana amray shayaadiinu linsi waljiniga amreen ayaga ka shaqeeya fatafaruqu kala tagu huwa quratu cayni shayaadiini iljinni walinsi jinka iyo insiga shaydaanadooda ilqabowsigoodii wey waa farxadoodii waa cadowga farxadiisii lianna shayaadiina alinsi waaljinni shaydaannada jinka iyo insiga laa yawaduuna kama jecla min ahli lislaam dadka muslimiinta an yajtamicuu inay ku kulmaan calaa shayin shay fahum shayaadiintu yuriiduuna waxay doonayaan an yatafaraquu muslimiintu inay kala tagaan muslimiintu inay kala tagaanay shayaadiintu doonayaan liannahum shayaadiintu yaclamuuna waxay og anna tafaruqa kalatadku tafatutun waa furfurid lilquwati awooddii la furfuro awooddii muslimiintoo la furfuray weeye jiritaan ma leh ummad hadday kala tagtay jiritaan ma leh sooma jeedin fahum shayaadiintu yuriiduuna waxay doonayaan an yatafaraquu muslimiintu inay kala tagaan liannahum shayaadiintu yaclamuuna waxay og yihiin anna tafaruqa tafatutun waa furfurid lilquwati awooddii la furfuro allatii awooddii taxsulu ku imaanaysay bilintizaami sharciga ilaahayo lagu dhaqmo walitijaahi ilallaah iyo xagga rabbiyo loo jeesto awooddu waxay ku timaadaa waa iltisaamka sharci qaadashada dadku markay diinka alle qaataan oo siday tahay u qaataan aa ilaahay awood siiyaa dadku markay ilaahay xaggiisa u jeestaan aa awood alla siiyaa awooddaas waxaa baabiya tafaruc tafaruqaa furfura oo baabi'iya tafaruqaa baabi'iya liannahum shayaadiintu yaclamuuna waxay og yihiin anna tafaruqa kala tegidda tafaturtu waa furfurid lilquwati awooddii la furfuro allatii awoodda taxsulu ku imaanaysa bilimtisaami qaadashada sharciga islaamka la qaato iyo walibtijaahi ujeesashada ilallaahi alla xaggiisa loo jeesto casa alla qaalib ah wajalla alla weyn fa nebigu nabiga sala allahu calayh wasalam xasa wuu booriyey xala ta'aalufi isku dumidda wataxaabi isku jeclaashada fa nebiyu nabiga sala allahu calayh wasalam xasa wuu booriyey cala ta'aalufi isku dumidda wataxaabi isjeclaashada biqowlii qowlkiisaa nabigu ku booriyey oo afku dadka kala hadlay wa ficlii ficilkiisana waa ku booriyo ficlan u tusay in la isjeclaado wanahaa nabi maxamed wuu reebay sala allahu calayhi wasalam can itafaruqi kala tegidda walikhtilaafi iskhilaafidda alladii iskhilaafkaasoo yu-addii gaarsiinaa ilaa tafriiqi ilkelimati midnimada muslimiinta in la kala geeyo wa dahaabi riixi awooddiina ay tagto riix alquwa wey fanebiyu nabiga sala allahu calayh wasalam xataa wuu boorriyey oo dadka wuxuu ku boorriyey cala isku dumidda in la laysku soo dulmo oo la isjeclaado taasaa nabigu dadka ku booriye ka nebiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam xafa wuu booriyey cala ta'aalufi isku dulmidda wataxaabbi isjeclaanshada biqowli qownkiisaa nabigu ku booriyey wa ficlin ficilkiisuu ku booriyey wanahaa wuxuu reebay nabigu sala allahu calayhi wasalam can itafaruqi kala tegidda walikhtilaafi iskhilaafidda alladii iskhilaafidda yu-addii gaarsiina ilaa tafriiqi ilkelimati midnimada in la kala geeyo kelimada muslimiinta waa midnimada loola jeedo midnimada in la kala geeyo wa dahaabi riixi awooddan ay tagto awoodda muslimiintuna saasay ku baabaa wa ama camalu saxaaba wuxuu soo yidhi shiiku in midnimadu waajib tahay tafaruqu xaaraam yahay waxaa tusaa kitaabka alleh waxaa tusaa sunnada nebi moxamed sala allahu calayh wasalam waxaa tusaa camalkii saxaabada waxaa tusaa camalkii salafka aayaadkii waa soo aqrin axaadiidtii waa soo sheegay camalkii saxaabadu ku xijina camalkii salafku ku xijina saasuu isku dabadhiga afarta wa ama camalu saxaabati saxaabada camalkooda faqad waqaca baynahum dhexdooda waa dhacay radia allaahu canhum alikhtilaafu iskhilaafka masaa'il waa isku khilaafeen saxaabadu masaa'il waa laakiin nacayb iyo tafaruq iyo kooxa ma dhicin weligood lama arag laba kooxood oo saxaabadii ka midoo laba urur weligood lama arag laba kooxood oo aanisi salaamayna wejiga kala dadbayn oo saxaabadii ma dhixin masaa'ilay isku khilaafeen laakiin masaa'ilkaysu haba yaraatee ma keenin inay kala tagaan ha ma keenin maxaa yeelay masaa'ilka dawaabid sharciyahay lahaayeen ugu horrayn usuulu diinka ma ahayn ma ahayn ah, masaa'ilka qadciyaadkaa oo ictiqaadiga ah ma aysan ahayn labo inta masaa'ilka ka hadlayday cid ehel u aho mujtahidiina bisay aheed ee jaahil ka hadlimay haddiina mas'aladu labadaas daabid ay yeelato wax shala maba keentaba maba keentaba shal ah, marka koobaad masalada waa mas'alo lagu ijtihaadi karo maaha masaa'ilkii qadciga ahaa waa masale ijtihaad ka furaye oo ijtihaad ka suurta galo ee masaa'ilkii qadciyaadkaed mar isku qaban talabaadna cidda ka hadlayna mujtahid mutlaqahay ahay oo ehel u ah. marba masaladu labada baabil hadday yeeratana wax sharmaba maba jacaylkooda waxba uma dhigo salafka midda ka dhexdhii jirtana taas ah soo ma jeedi taas waxbaa shara ma keento wa amaa camalu saxaabati saxaabada camalkooda faqad waqaca waa dhacay baynahum dhexdooda radia allaahu canhum alikhtilaafu iskhilaaf laakiin lam yaxsul ma soo xasilin bihi bisababi alikhtilaaf iskhilaafkan sababtiis adtafaruqu kala tag ma soo xasilin walalcadaawatu cadaawo ma soo xasilin walalbaqdaa'u nacayb ma soo xasilin haba yaraatee ma la ark sababtoo ah waxa weeyaan iskhilaafku ka imaamayo istaxasub kooxaysi maaha in kooxu sidaan u fahamtay kooxna sidaan maaha waaxid mujtahid ah oo nusuusta ku dadaala masalada sidaan u arka ma jirto koox u tacasubayda oo uu leeyahay oo kooxdiisii la yidhaahdo oo la xoojinayda ma jirto mujtahidka kale hadduu sawaabku arkana waa ku waafaqi hadduusan u arkinna siduu u arkuu sheegi labadoodana wax cuqdadu dhex marin maxaa yaele wixii xisbi ma leh u ololeeyo oo sharta shira ma leh waa dad waxa weyn waa culummo iyo shacab culummadaa masaa'ilka ka qaadanaya khalaas lagu tarbiyeeyey isku xirnaan iyo jacayl ma garan madax shiiqa aanu koox ku xihan oo asaga kaliya qowlkiisa buurburida inta kalena la dagaalanta mabale mabaleh saxaabigaan maanta masalu weydiin hadduu berri ka tago saxaabi kaloo caalami hela waa weydiina waa ka qaadana dhihi maa shiiqaygii ma ah ma garan marka dad kala ma ah oo la kala xirxirtay ma aha wa ama camalu saxaabati saxaabada camalkooda faqad waqaca wuu dhacay baynahum dhexdooda radia allaahu canhum alikhtilaafu iskhilaafin laakiin lam yaxsul ma soo xasirin bihi bisababi alikhtilaaf ikhtilaafka sababtiis adtafaruqu kala tegid ma soo xasilin walalcadaawatu cadaawa ma soo xasilin walalbaqdaa'u nacayb ma soo xasilin faqad xasala alkhilaafu khilaaf wuu soo xasilay baynahum saxaabada dhexdooda fii cahdi rasuulilah rasuulku waqti uu joogay sala allahu calay wasalam rasuulkuu joogo rasuulkoo jooga sala allahu calayh wasalam ayay masaa'il isku khilaafeen oo midna sidaa u arkay midna sidaa u arka ayaguna iskuma nixin nabiguna kuma eeday nabiguna kuma eeday salawatullahi wasalaamu calayh walxaal ayuu soo xasilay khilaafku rasuulullaahi rasuulka ilaahay bayna adfurihim dhexdooda uu ku sugan yahay fa min daalika kaas waxaa ka mid ah khilaafka soo xasilay fa min daalika khilaafkaas waxaa ka mid ah ana nebiya nabiga sala allahu calayhi wasalam lamaa faraqa markuu ka soo jeestay min khaswati alaxsaab duulaankii axsaab duulaankii weynaaye gaaladu soo qaadeen isbahaysigii gaalada ee axsaab markii nabigu ka soo jeestay oo wajaacahu nabiga uu u yimid jibriilu malakuljibriil ya'muru malakuljibriil xaala uu amrayahu nabiga an yakhruja inuu u baxo ilaa bani qurayda malakuljibriilaa yimid oo yidhi annaga ma aanaan dhigin hubkii miyaad dhigta hubkii ha dhigin hubka anuguna weli ma dhigin sidii yaad u sita aan dagaas u galay bani qurayda nimanka yahuuddaahoo ah oo heshiiskii ka baxay weerarku oo gaalada gacan siiya inay ku soo duushay saasuu ku yiri malku jibriil yamuru malku jibriil caalu yahu nabiga an yakhruja inuu u baxo ilaa bani qurayda maxaa loogu bixi oo loogu duulay waa linaqdihim ballanka bixintoodii ay ballanka ka bixeen waa linaqdihim burintoodii ay buriyeen alcahda ballanka saasaa loogu bixi waa linaqdihim yahuudda gurintoodii ay buriyeen alcahda ballanka qaala nabiyu nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam liasxaabi asxaabtiisa laa yusalliyanna yuusan tukanin oo tukanin oo tukanin axadun qof axadkaasoo minkum idinka idin ka mida ah alcasra salaada casir ilaa fii bani qurayda reer bani qurayda dhexdooda inuu ku tukada maahan macnaha hala baxo wey deg deg ha loo baxo salaadii casirna waa dhowdahay markaas Ah, qof ku tukan kara lama arko meel reer banu qurayda ka sokayn marka hadalkaas fiiri haddaad fiirido daahirkiisa waxaa loo fahmi karaa salaad ama waktigu ha tago ama yuutagin ee makaankaas makaan ka sokaya ku tukan haddaad fiirido adilada kale inna salaata kaanat cala almuminiina kitaaban mawquuta inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu mu'miniinta dushooda waa mid lagu waajib yeelay waqtigaana loo yeelay aan laga dibdhigi karin waxaad isleedahay markaas nabigu amri maa salaada dib loo dhigo ee wuxuu amra wardegdega wardegdega ka gaar labadaasay u kala fahmeen saxaabadigu labadaasay u kala fahmeen qaar waxay yidhaahdeen nabiga wuxuu leeyidhi meel ka sokayday reer bani qurayya lagu tukado aniga daahirkaasaan ku dhega kan kuna tukama ama ha dhacdo qoraxda iyo dhex qaarna waxay yidhahdaan nabi amri maan salaada dibha looga dhigo waqtigeeda ee nabigu wuxuu amraa war degdega waana degdegaa salaadana dhexal kusii tukan laba waa la fahmi kara soo ma labadaasa u kala fahma laakiin ismaan cay isma afla galaaday waa baadiyaysantaa nabiga khilaaftay mid mid ma dhihin waa isjeclaayeen soo jeed jeeda nabiguna midna ma eedayn labadooda soo ma jeeda sidaas amray sala la alay inay baxaan oo reer banu qurayda u baxaan fa kharajuu waa baxeen min almadiinati magaalada madiinay ka baxeen fa kharajuu waa baxeen min almadiinati magaalada madiinay ka baxeen ilaa bani quraydatay u baxeen wal xaal ay baxeen xaana qad xaana uu dhowaaday waqtu salaati alcasri salaadda casri waqtigeeda marka ay baxayaan salaadda casri waqtigeeda waa dhowye wal xaal ay baxeen xaana qad xaana uu dhowaaday waqtu salaati alcasri salaadda casri waqtigeedii faqaala bacdum gobolkooda waxay yidhaahdeen laa nusalli annagu tukamayno ilaa fii bani qurayda reer banu qurayda dhexdooda maahan meel kale ku tukamayno walow qaamati shamsu qoraxda hadday rabto ha dhacdo ah, magoo jidka ku sii socno hadday dhacdo waa yeelkadey kollayba annagu tukamayno ilaa aan tagna meeshii nabiguna amray sala allahu calay wasalam saasaa qaar yidhaahdeen maxaa yeele waxay dhaleen lianna nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi laa yusalliyanna yuusan tukan oo tukan oo tukan axadun qof axadkoo minkum idinka idin ka mid a alcasra casirka ilaa fii bani qurayda maahani fanaquulu annagu waxaan leenahay samicnaa waa maqalnay qowlkaagi nabiga suubano waa bacna waana yeelo nab saasaan leenahay daahirkaasaan ku dhegayna halkaasay ka bixeen wa minhum saxaabadu ka mid ahaaday man gabal qaala yidhi nusalli waa tukaynaa filwaqti waqtiga casirka dhexdiisaan tukaynaa wa minhum saxaabadu ka mid ahaaday man gabal qaala yidhi nusalli waa tukaynaa filwaqti waqtiga dhexdiisa maxaa yeelay lianna rasuulallah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam araada wuxuu ula jeeday bidaalika warkaas araada wuxuu ula jeeday oo doonay bidaalika warkaas almubaadarata degdegid walisraaca degdegid ila alkhuruuji bixitaanka loo degdego walam yurid uma jeedin oo mana doonin nabigu walam yurid ma doonin nabigu minnaa xagga yaga ta'khiira salaati salaad la dibdhigo oo wakhtigeeda laga dibdhigo nabigu ma doonin mana na camrin salaad waktigeeda hala ilaaliya isaga amri jiri ee war degdega oo baxa oo yaan la daahir saasuu doonayaa nabigu sala allahu calayh wasalam saasay yidhahdeen fabalaqa daalika khilaafkaas waa gaaray annabiye sala allahu calay wasalam nabiguu gaaray nabiguu gaaray falam yucanif ma shidayn axaddan qof oo minhu ayaga ka mida ah. hal qof ma caraaray hadaa qaldamay midna ma dhi waxayna tusaynaa labadooda midna uusan dambaabin ee midna un laba ajar ugu yaraan hela midna hal ajar saasay tusaynaa labadooda mid qof dambaabay nabigu kama aamusin haddii labadanu dambaabi lahaa nabigu kama aamusin laakiin maxay tusaydaa laba mujtahid weeye midna hal ajaru qaata midna labu qaata hmm. midna ma canaana nabigu sala allahu calay wasalam midna ma canaana fabalaqa daalika arrinkaas wuxuu gaaray oo khilaafka annabiya sala allahu calay wasalam falam yucanif ma shidaynoo ma canaanan falam yucanif ma shidayn axadan qof axadkoo minhum ayaga ka mida ah. oo kuma adadkayn cunfigu waa hadalka kuma adkayn wey ma shidayn saas wey falam yucamid hadalka kuma adkayno ma shidayn axadan qof axadkoo minhu saxaabada ka mid a ah. walam yuwabiqhu mana canaanan xataa walam yuwabiqhu mana canaanan calaa maa macnihii kuma canaanan fahima uu fahmay mid ka mida macnihii uu fahmay nabigu kuma canaanan oo ma dhihin macnaha asxaab u fahmay ma tusayn xadiidkuy wahum saxaabadana bianfusihim nafafyaalkooda radia allaahu canhum lam yatafaraquu ma kala tegin min ajli ikhtilaafi ra'yi aragtida iskhilaafideeda darteed fii fahmi xadiidi rasuulillaah rasuulka ilaahay xadiidkiisa fahamkiisa isku khilaafeen sala allahu calayh saxaabadana xadiidka fahamkiisii markay isku khilaafeen wax shidaahu kama dhalan isma nicin kuma kala tegin laba kooxood ma noqon khalaas wax yar oo dhibaata ma keenin khilaafkaas wax yar ma keenin wahum saxaabaduna bianfusihim nafyaalkooda radia allaahu canhum lam yatafaraquu ma kala tegin min ajli ikhtilaafi ra'yi aragtida iskhilaafideeda darteed uma kala tegin fii fahmi xadiidi rasuulillaah rasuulka ilaahi xadiidkiisa xadiidka islaamkiisa isku khilaafeen sala allahu calayh wasalam allah subxana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina muxamed